بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لا لترتيب عشر كينا شنية كنتوناد وحن كبلا بينا بقى صدح بقل إيا سديد إيا صدن إيا كلمة لا لترتيب آه ereyga laa litartiibi markaynu ka hadlayno xataa baynu ku soo jirnay oo markii hore xataa baynu axkaamteedii soo maraynay isla xataada dhexdeedii ayaynu maraynaaye waa laa litartiib xataadu ma faa'iidayso wax tartiiba laadii xarfulcadafka ahayd ma aha waa axkaamtii xataada dhexdeeda laa litartiibi tartiib uma aha xataadu oo macduufka iyo macduufu calayhigu ma kala horaynayaan sida fa'da iyo humada oo kale zacama waxay sheegeen bacduhum culimmada qaarkood anna xataa kelmadda xataa'ihi tufiidu inay faa'iidayso atartiiba tartiibin inay faa'iidayso kamaa tufiiduhu tartiibka siday u faa'iidaynayso humma ereyga humaa iyo walfaa'u ereyga fa'ihi walaysa kadaalika sidaasna ma aha wainnamaa hiya iyadu limuطlaqi ljamci jamac muطlaq ah ayay u sugnaatay kal waawi sida wowda oo kale sida wowdu ay muطlaquljamac u tahay ayay xataaduna muطlaquljamac u tahay wayashhadu arrinkaa waxa caddaynaya oo shaahid u ah wayashhadu lidaalika arrinkaa waxa shaahid iyo markhaati u ah qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisii uu yidhi kullu shayin biqadaa'in waqadarin xata alcajzu walkaysu kullu shayin shay kaste biqadaa'in qalle ayuu qade ayuu ku sugan yahay wa qadarin qadar ayuu ku sugan yahay xata alcajzu cajzigana dhaho qofku inuu caajis noqdo dhaho waa wax loo qadaray walkaysu iyo kayska oo ama ah caqli badnaanta ah ama firfircoonida ana dhaho isna waa wax loo qadaray haddaba sheekheennu xadiidkaa maxalushaahidkiisa ragga qaarkood waxay yidhaahdeen qadaa wa qadar weeyaan oo wowgaa mutlaqa ah ayuu ka hadlayaa waxaa la yidhi wowga horu uga soo hadlaye maxaa keenay baa la yidhi halkan inuu mar labaad ku soo celiyo waxaa la yidhi wuxuu u jeedaa xata alcajzu xataada cajziga cadfaysa ee macduufu calayhigana kullida ka dhigaysa waa cajzigaas iyo iyo qadaha iyo qadarka ku labadaa ayaan tartiib lahayn buu u jeedaa baa la yidhi wayashhadu waxaa arrinkaa shaahid iyo markhaati u ah wayashhadu lidaalika arrinkaa waxa markhaati u ah qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisa oo yidhi kullu shayin shay kaste biqadaa'in qalle ayuu ku sugnaaday wa qadarin qaderna waa ku sugnaaday haddaba qallaha iyo qadarka xagga luqawiga marka laga eego iyagoo macnahooga luqawiga ah waxay way isku dhadhow yihiin ama waaba isku mid oo macnaha luqawiga ah way ka siman yihiin oo halkaa wuxuu noqonayaa suncu shayi wa taqdiiruhu buu noqonayaa wadaalika laa tartiib shayga in la sameeyo iyo in la qadaro tartiib uma dhaxayso oo ma odhanaysid way kala horeeyaan walaa tartiiba tartiib bayna alqadaa'i qallaha iyo walqadari qadarka dhexdiisa ma aha wa inama tartiibu tartiibku fii duhuuri almaqdiyaad waxyaabaha la xukumay iyo walmuqadaraad waxyaabaha la qadaray muuqashadooduu ahaaday way kala hor muuqdaane si kale uma tartiibsana buu ku yidhi wa ow ereyga ow ah ayaa xuruufulcadafka ku jirta ama layskugu cadfaa oo liaxadi shay-ayni u sugnaatay ama wa ow ereyga ow ihi liaxadi shay-ayni bay u sugnaatay laba shay midkood awil ashyaa'i ama sheeyo badan midkood mufiidatan iyadoo faa'iidaynaysa bacda dalabi dalabka debadii atakhyiira doorgelin awil ibaaxata ama ibaaxo iyo bannayn wa bacda alkhabari khabarka debadiina ashaka shaki la garan la'yahay shayga awi tashkiika ama shikisiin adiga lagaa shikisiinayo sheekhu waxaa halkan inoo sheegayaa xurufulcadafka inay ow ka mid tahay ereyga owwa xurufulcadafka ayay ku jirtaa haddaba ow markaynu xurufulcadafka ka dhigno laba arrimood bay owdu daba dhacdaa inay bacdaalkhabar dhacdo iyo inay bacda dalab dhacdo labadaasay daba dhacaysaa hadday bacdalab hadday bacda dalab dhacdo bacda dalab amar iyo wax la mid a ah hadday daba dhacdo laba macno ayay mid ahaan faa'iidaysaa ama takhyiir iyo doorgelin layskuma darsan karo labada shay ay ka hadlayso laakiin waa lagu doorgelinayaayo midkoodunbaad qaadan ama ibaaxo ayay samaynaysaayo labadaba waad isku darsan kartaa waana lagu bannaynayaa inaad isku darsato takhyiir iyo ibaaxa labadaa macno wey bacda dalabka oo masalan waxaa lagu yidhi tazawaj faatimata ow ukhtahaa ereygaa ow ihi dalab buu daba dhacay tasawaj ah waxaa lagu yidhi tasawaj guurso faadimata faadimo ow ukhtaha ama walaasheed hadda ereygaa ow ihi maadaamuu bacda dalab oo amar ah uu daba dhacay takhyiir buu keenayaayo faadimo iyo walaasheed waad kala dooranaysaa uun laakiin iskuma darsanaysid laba hablood oo walaala ah ma wada guursan karaysid oo talow manciga xaggee laga faa'iidaysanayaa qolo waxay yidhaahdeen sharcigaa laga faa'iidaysanayaa qolona waxay yidhaahdeen caqligaa laga faa'iidaysanayaa qolona waxay yidhahdeen labadaba manciga waa laga faa'iidaysanayaa masalan tusaalaha hadda aan sheegnay inaan gabadha iyo walaasheed laysku darsan karaynin sharcigaa diiday waxyaaba uu caqligu diidayo ayaa isnaada ayaa jira hadduu nini ku yidhaahdo war orodoo halkaa waxaad kaga qaadataa lacagta kaashka ee taalla ama doolarka sharcigii ma diidin labadaba inaad qaadato laakiin caqligii baa diiday caqligii wuxuu diidayaa qofku ixtiraamay oo ku maamuusay oo ku yidhi waxaa qaada ama waxaa inaad iskaga darsato caqligaagii baa diidaya mid ku egayso oo kala dooro waa ikhtiyaarkii markaana waana caqli halka loola noqdaye sharcigii ma aha ibaaxada markay tahay waxaa lagu yidhi jaalis alculamaaa aw bna siriin waxaad la fadhiisataayood wax ka barataa culimada ama waxaad wax ka barataa ibnu siriin labadaa qodob baa laysku kaa barbar dhigay culimada ama ibnu siriin baa lagu yidhi haddaba jaalis alculamaaa aw bna siriin markaynu nidhaa waa owdii oo bacda dalab dhacday waxay faa'iidaynaysaa waa alibaaxa culimmada waad la fadhiisan kartaa ibnu siriinna waad la fadhiisan kartaa labadaba waanaad isku darsan kartaa oo wax maanica oo diidaya xilliga ibaaxada ma jiro waa bacda dalab labadaa macno hadday bacdaalkhabar dhacdo marna waa shaki marna waa shakisiin owdu mar waa adigoo wax kala garan la waxaad odhanaysaa cali baa yimid ama abtigaa baa yimid kolka waxaad kala garan la'dahay ka yimid kuu yahay inuu cali yahay iyo ninka lala hadlayo abtigii inuu yahay waa shaki shakisiin baa iyaduna jirta marka adigu aad kala garanaysa ka yimid ogaan baad qofka u shikisiiniyoo waxaad odhan war waxaa yimid cali ama abtigaa hadda waa ogaan bay kaa tahay waad garanaysaa ka yimid laakiin isaganaad shaki ku tuuraysaa ood ogaan uga shakisiinaysaa ujeeddooyin badan baa laga yeeshaa waaba usluub asaaliibta dacwadda ka mida oo nebi maxamed baa gaalada ku yidhi wa innaa ow iyaakum la calaa hudan ow fii dalaalin mubiin annaga ama idinka labadaa midkeen unbaa hanuunsan miyuuna rasuulku garanayn qolada hanuunsan inay yihiin muslimiinta iyo isagu inay hanuunsan yihiin kuwa kalena baadi yihiin waa usluub dacwadeed qofka khaldan haddaad tidhaa waad khaldan tahay isna wuxuu kuugu jawaabi waad khaldantuunbu adna kuugu jawaabi waa hadal hadal ku mud uunbay noqonaysaa markaa laakiin in wax la miisaamaa la doonaya markaad tidhaa war ama anaa saxan ama adigaa saxan aynu isku nimaadno qofku wuxuu odhanaya wallahi kani waxbuu kuu ogol yahay u tagoo kolka arrinkaaga caddaysuu is odhanaya taadiina wuu dhegaysan tiisana wuu sheegan waxbuu miisaami hadduu isagu xaqa raaci waayo in cidda maqlaysa ayaa raacaysa wa-ow lafdiga ow ah ayaa layskugu cadfi oo liaxadi shay-ayni laba shay midkood u ahaatay awil ashyaa'i ama sheeyo badan midkood u ahaatay mufiidatan iyadoo faa'iidaynaysa bacda dalabi dalabka dabadii atakhyiira doorgelin awil ibaaxata ama ibaaxo wa bacda alkhabari khabarka dabadiina ashaka shaki la shikisan yahay awi tashkiika amase shikisiin mihaaluhaa aw tusaalaheegu liaxadi shay-ayni laba shay midkood iyadoo u ah qowluhu tacaalaa waa ilaahay qowlkii labithnaa waanu nagaannay yowman maalin baanu nagaannay ow bacda yowmin ama maalin barhkeed baanu nagaannay way kala geran la'yihiin waliaxadil ashyaa'i ashyaada midkood iyadoo u ana fa kafaaratuhu kafaaradiisu icaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood weeyi min owsadi maa kii kiisa dhexdhexaadkaa ah laga quudiyo tudcimuuna aad ka siinayseen ahliikum ehelkiinna ow kiswatuhum ama huwintooda ow taxriiru raqabatin ama qoor xoraynteed qofku markuu dhaarto shaygii uu ka dhaartayna inuu sameeyo uu doono ilaahay baa intan kafaaro inooga dhigay inaad toban miskiin quudiso oo min owsadi tudcimuuna ahliikum waxaa ubadkeenna iyo eheladeenna aan siino kiisa ugu dhexdhexaadsan iyo inaan hu u samayno iyo aradbax oon maryo u iibinno iyo inaan qoor xorayno ayaa layna kala doorgeliyey haddaba owdaasi maaha liaxadi shay-ayn waa liaxadi ashyaa ashyaa badan ayay owdaasi ku sugan tahay na tusinaysaa weli kowniha ahaanteeda waxa u sugnaaday liaxadi shay-ayni ay u ahaato laba shay midkood aw ilashyaai ama sheeyo badan midkood welikowniha ahaanteeda liaxadi shay-ayni ay u ahaatay laba shay midkood aw ilashyaai ama sheeyo badan midkood imtanaca waxa mamnuuc noqday an yuqaala in la yidhaahdo sawaa'un calaya way igu siman tahay aqumta inaad kacdo ow qacadta ama inaad fadhiisato ow halkaa ha odhan haddaad sawaa'un aragto ow haddaba keenine am daba keen sawaaun calaya aqumta am qacadta dhe am baad meesha keenaysaa ilayn owdu waxay odhanaysaa waa axadu shay-ayn oo shay qura leedahay wuu ii siman yahay weeyi waxaad leedahay taagnidayda ayaa ii siman oo maxay la siman tahay lama sheegin wax kale ile waa axadulashya shay quray owdu soo reebaysaye am baa la doonayaa oo mucaadalo samaysa lianna sawaa'an kelmadda sawaa'an ah laabudda fiihaa waxa dhexdeeda lagama maarmaan ah min shay-ayni laba sheeyi li'annaka adigu laa taquulu odhan maysid sawaa'un calaya waxa dushayda ku siman haada shay-u shaygan ashay-u maynoo goday culima ereyga ashay uma goday haa kii naasaa saxa kani waa kordhigayaaye kordhigaynaga ilaaliya walahaa waxa u sugnaatay owda arbacatu macaanin afar macno ereyga ow ihi afar macno ayuu leeyahay xaqiiqa ahaan marka la eego siddeed macno ayay owdu leedahay laakiin kitaabkeenna afar ka mida soo qaatay walahaa waxaa u sugnaaday owda arbacatu macaanin afar macno macnayaani laba macno bacda dalabi dalabka debedii weeye laba macno waa bacda dalab wa humaa waxay kale yihiin atakhyiiru doorgelin iyo walibaaxatu ibaaxo eriga alibaaxatu ah waa in la godo wuu iga kordhigayaa wuu godayaa sow maaha kii naasaa saxan walibaaxatu wa macnayaani laba macno ayaa bacda alkhabari khabarka debedii u ahaaday wahumaa waxa weeye ashaku shaki iyo wa tashkiiku ka shikisiin koorana atakhyiir walibaaxa buu ahaa fa mihaaluhaa awda tusaalaheega oo litakhyiiri takhyiir u sugnaatay waa tasawaj guurso hindan inanta hinda'a ah, ow ukhtaha ama walaasheed iskuma darsan karaysid waa kala dooro welilibaaxati ibaaxo iyadoo u a tusaalaheeguna waa jaalis la fadhiiso alxasano xasan la fadhiiso aw ibna siriin ama ibnu siriin la fadhiiso waad isku darsan kartaa ibaaxada waalfarqu waxa u dhaxeeya baynahumaa dhexdooda anna takhyiira takhyiirka oo doorgelinta ah ya-baa wuxuu diidayaa jawaasaljamci kulminta bannaanideeda beyna maa kii lala kulmiyo qablahaa ka horreeyey iyo wamaa ka bacdahaa ka dambeeya waalibaaxata ibaaxaduna laa ta'baahu ma diidaysa arrinkaa in la kulmiyo alaa taraa war miyaadan ogayn ama miyaadan arkayn annahu shaanigu inuu yahay laa yajuusu lahu uma bannaana an yajmaca inuu kulmiyo bayna tasawuji hindin hinde guursigeega iyo wa ukhtihaa walaasheed guursigeega waa mar qudha gabadh iyo walaasheed mar qudha inuu wada guursado diintuba ma oggola oo diinteenna ayaa diiday oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wa an tajmacuu bayna alkhtayn dumarka laydinka xarimay waxa ka mida laba walaala ah inaad meher iskugu keentiin ilaahay baa xikmadaha loo diiday garanaya laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa nooga ifay qaraabada in la xidhiidhiyo ayay diintu ina amartay laba hablood oo qaraabo ahaayo inay isxidhiidhiyaan la amray markuu nin wada guursado ficilkan baa dhex maraya way isxinninayaan iyagoo walaala ah ayay isxininayaanoo ninkanay u kala badinayaan kadibna waxaa imanaya inay qaraabanimadoodii ilaawaan oo cadaawadi ay timaad kolka waxaa meesha ka dhalanaysa haddii laba hablood oo walaala-a la wada guursado in sabab loogu noqdo cadaawad adigana wax sabab ugu noqonayo laguma oggolaa wa an tajmacuu bayna alkhtayn welahu waxaa u bannaan an yujaaliso inuu la fadhiisto alxasana xasan inuu la fadhiisto wabna siriin ibnu siriinna inuu la fadhiisto jamiican waa marka ibaaxada wa mihaaluhaa awda tusaalaheega oo lishaki shaki u ahaatay qowluka waa hadalkaaga oo kale jaa'a waxa yimid zaydun zayd baa yimid ow camrun ama camar baa yimid waad shakisan tahay idaa lam taclam marka adan ogayn aljaa'iya ka yimid minhumaa labadaa xaggooga wa mihaaluhaa owda tusaalaheega litashkiiki tashkiik iyo shaki marka ay u ahaato qowluka waa shakisiin baan doonayaa litashkiiki shakisiin marka ay u ahaato qowluka waa qowlkaaga jaa'a zaydun zayd baa yimid ad tidhi ow camrun ama camar idaa kunta markaa tahay caaliman mid garanaya biljaa'i ka yimid minhumaa labadooda walaakinaka ha ahaatee adigu abhamta waad ka qarinaysaa cala almukhaadabi lala وأمثلة ذلك كاتسالهيس من تنزيل قرآن كدحديس قوله تعالى وإلهي قولك فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية فإنه لا يجوز له أمبنانا الجمع جمع أمبنانا بين الجميع ضمان لوضا جمعيه على اعتقاد أن الجميع كيو العقيدين عن دمانتون هو الكفارة إنه كفارة وذيهي ilayn owdu axadul ashyaa bay ahayd laakiin ashyaadoo dhan la wada jamcin maayo oo ninka dhaarta ee yidhaahda wallaahi inaanan maanta hebel qalinkaa siinaynin markuu ogaado arrin khayra inuu ka dhaartay wuu iska xinfiyayaa oo dhaartii fulin maayo qalinkiina wuu siinayaa saddex arrimood unbaa la gudboon inuu tobankaa miskiin quudiyo iyo meye inuu arradbaxu soo iibiyo iyo meye inuu qoor xoreeyo saddexdaa arrimood ayaa la gudboon oo kafaaradiisii ay tahay culimmaduna waxay isku qabteen markuu yidhaha wallaahi inaanan qalin siinaynin isagoon qalinkiiba siinin ma la iman karaa oo talow intuu soom intuu maxaanku idhaahdaa uu kafaaradii la yimaado ma la odhanayaa way kaa dhan tahay maya horta waxaa laga rabaa kafaarada ha la yimaanin horta ha xinsiyo markuu xinsiyo ee dembigii shaygii uu ka dhaartay uu sameeyo markaas waktigeegii la gaadhayaa markaasuu odhanayaa wixii kafaaradiisii aan la imaado kafaarooyinku way badan yihiin waa kafaarada kafaarooyinka ka alla kii dooniba waa marka la sameeyo kadib baa lala imanayaa wixii e, kafaaradu ay ahayd haddaba waxaa lagu diidayaa inaad tidhaa toban miskiinna waan qoodin kuna waanu iibini haddana maxaan ku idhaahdaa dhammaan adigu arrinkiibaan wada jamcini inaad tidhaa oo saddexdii qodob qoorna waan xorayni anigoo moodaya sharcigu wuxuu iga raba saddexdoo wada socota inay yihiin saasi waa caqli maa ma banaana waa mamnuuc kolkaa ha moodin ictiqaadkana wax khaldaya waxaa lagaa rabaa saddexda ow baa la iskugu cadfaye mid ahaanuun la kaalay baa lagu leeyahay mid ahaanuun la kaalay haddaad doonto intaad kafaarada ka dhigato idcaamka labada kalena sadaqa ahaanba ula samee ila labada kalena mushkilad ma lehe markaa ictiqaadkiibaa ka baxay inay kafaaradii kamid yihiin aad caqiidaynaysay fainahu laa yajuusu lahu uma banaana qofka mukafirka ah aljamcu jamcin uma banaana bayna aljamiici dhammaan uu jamciyo calaa ictiqaadi ana aljamiic kii oo caqiidaynaya dhammaantood huwa alkafaaratu kafaaro inay tahay wa qowluhu tacaalaa iyo ilaahay qowlkii walaa calaa anfusikum an taakuluu min buyuutikum ow buyuuti aabaa'ikum oo kale naftiinna dusheeda ma aha wax dembiyihi an taakuluu min buyuutikum inaad guryihiinna wax ka cuntiyiin ow buyuuti aabaa'ikum ama aabbayaashiin guryahooga aad wax ka cuntiyiin gurigaaga ama guriga aabbaha ah alaaya haddaba waxa weeye ow baa layskugu cadfay oo wax ismiyo halkaa ku jiraa ma jiro iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkii labisnaa waanu nagaanay yowman maalin ayaanu nagaanay ow bacda yowmin ama maalin badhkeed marka la soo saaro ayaa la odhanayaa qabriga inteed ku jirteen way garan waayayaanoo maalin ama maalin badhkeed wa qowluhu adduunyadii inteed joogteen baa la odhanaya inteed adduunyadii joogteen labithnaa yowman aw bacda yowm wa qowluhu tacaala iyo ilaahay qowlkii wa innaa annaga ow iyaakum ama idinka ayaa la calaa hudan hanuun dushii ku sugnaaday ow amase fii dalaalin baadi ku dhex sugan dalaalka oo mubiinin cad halkaana owdii baynu kaga soo baxnay iyo macaanidii ay lahayd ereyga am abaynu halkana ku arkaynaa am culima labaa loo qaybiyaa amtu inay mutasilo tahay iyo inay munqadico tahay haddaba hadday amtu munqadico tahay xuruufulcadafka kuma jirto culimmaduse waxay u sharxaan oo qudha inay iska dhammaystiraanun qaybaheega mutasilado qura ayaa ayaa xurufulcadafka ah wa am lidalabi tacyiini bay u sugnaatay dalabu tacyiin waxa weeye waxaa la dalbayaa ama la codsanayaa tacyiin caddayn sheeyo la kala geran laayahay in la caddeeyo bacda hamsatin hamse dabadeed markay tahay daakhilatin iyadoo gelaysa calaa axadi almustawiyeyn hamsaha oo daakhilatin gelaysa calaa axadi almustawiyeyn labada siman midkood mustawiyeyn wowga in la kasriyay ahayd mustawiyeyn wowga in la kasriyay ahayd wuu kasriyey sow maa shaa cabdiraxmaan maa sha allah calaa axadi almustawiyeyn labada ayaa haddaba la kasrinayaa labada siman midkood bay amtu geli ka kalena hamsaha gelaya midna amtaa gelaysa midna hamsaha gelaya masalan waxaa la odhan acaliyun cindaka am cumaru labada la kala geran laayahay waa cali iyo cumar maadaamu cali iyo cumar la kala geran laayahay eeg amtii waxay gel ahamsii wuxuu gelayaa midkood acaliyun cali baad acda ku dari ka kalena amtaa gelaysa oo maxaanu acaliyun cindaka am cumaru waxa haddaba aan af carabi ahayn inaan idhaa acaliyun dahaba am jaaa waa mamnuuc maaha carabi acaliyun dahaba am jaaa waayo cali iyo kol hadduu hamsihii cali galay amtuna cali mid u dhigma oo ama saaxiib la'a ama cadow la'a oo lagu xasuusanayo waa inay amtu gashaa saasaynu oranaynaa haddii la yidhaha aqaama muxamedun aqaama muxamedun am cumaru baynu aragnaa inta badan dad odhanaya am cumar iska daa aqaama muxamed marka la yidhaha aad iyay gashay ficil qaama ah sow maaha amta jelasa ku dar markaa maxaad odhan aqaama muxamedun am am jalasa kolka waxaa la kala garan laayahay waa labada iska soo horjeeda ficilada qiyaamka iyo iyo iyo iyo iyo juluuska la kala garan layahay wa am oo lidalabi tacyiini dalabu tacyiin u ahaatay bacda hamzatin hamse debedii daakhilatin iyadoo hamsaha oo gelaya calaa axadi lmustawiyeyni labada siman midkood ayuuna gelayaa taquulu waxaad odhan azaydun cindaka mazayd zayd baa agtaada ah am camrun mise camar ereyga adiihi zayd buu galay amtuna waa inuu camar galo idaa kunta markaa tahay qaatican mid go'aamiyey oo goostay bianna axadahumaa labadaa midkood cindahu ninkan agtiisa inuu yahay walaakinaka ha ahaatee adigu shakagta waxaad ka shikiday fii caynihi kii cayntiisa ayaad ka shikiday walihaadaa sidaa darteed yakuunu ljawaabu yakuunu wuxuu ahaan aljawaabu jawaabku bitacyiini in la magacaabo kolba ka kula joogaad magacaabi laa binacam nacam laguma jawaabo walaa billaah laana laguma jawaabo dalabu tacyiinka oo dhan nacam iyo laada waa laga ilaaliyaa ee wixii tasdiiq ah unbaa nacam iyo laa lagu jawaabaa luqooyinka oo dhan ayaa ka siman iminka haddaynu eegno ingiriisiga marka question awardska wax lagu su'aalayo haddaan maalan aan erey su'aaleed caadiya kugu weydiiyo oon kugu weydiiyo waxaa suurtagala inaad nacam haddaan wat oo kale kugu weydiiyo ama wen oo kale haddaan kugu weydiiyo suurtagal maaha inaad yes iyo no tidhaahdo waayo waa sidii amta oo kaleo nacam iyo laa laguma jawaabo waa mamnuuc haddaan ku idhaha wen weyu bon halkeed ku dhala ama goormaad dhalatay haddaan ku idhaahdo dee yes miyaad i odhan no iyo yes haddaad tidhaa midna lagu fahmi maayo waa lagula yaabayaa waayo waa tacyiin baa la rabaa dalabu tacyiinku waa sida amta oo kale weeyaano nacam iyo laa waa kaa mamnuuc mustaxiil oo kale weeyi watusama am am waxaa lagu magacaabaa haadihi ee tan ah mucaadalatan mucaadilatan baa lagu magacaabaa mid u rarmaysa wixii hamsaha daba dhacay ee waa mucaadilo oo waxa isku rarmaya ka hamsaha daba dhaca iyo ka amta daba dhaca ayaa isku rarmaya liannahaa caadalad waxay u rarantay alhamzata hamsihii bay u beegtoontay fil istifaami istifaamka bihaa iyada lagu istifaam dalbayo alaa taraa war miyaadan ogeyn ama miyaadan arkayn annaka adigu adkhalta inaad gelisay alhamzata hamsaha inaad gelisay calaa axadi alismayni labada ismi midkood alladayni labadaasoo istawaa uu ku egaaday alxukmu xukunku fii dannika malahaaga binisbati markii loo nisbeeyey ilayhima iyaga wa adkhalta am amna waxaad gelisay cala alaakhari ka kale wa wasadta waxaad dhexdhexaysiisay baynahumaa dhexdoodana maa laa tashuku fiihi waxa aadan ka shikisnayn wa huwa qowluka waa qowlkaaga cindaka ad agtaada inay cidi joogto kama shikisnid laakiin ka ka shikisantaha cali iyo cumara dee midna hamse ku daro midna amta ku darso wa tusamaa aydan waxaa lagu magacaabaa mutasilatan mutasilo ayaa lagu magacaabaa waata xuruufulcadafkaa mutasilo la yidhah lianna maa qablahaa kaka horeeya iyo wamaa bacdahaa kaka dambeeya laa yustagnaa laguma kaaftoomo biaxadihimaa midkood laguma kaaftoomo canilaakharina lagama kaaftoomo halkaana waxaan kaga soo baxnay amtii laa buu doonayaa oo cashireennii shalay toole halkaan ku joojinnay ayaan moodaynay laadu inay ka bilaabmayso laa li tartiibtii laadii waxay ahayd xataada laadii aan taa u qaadanay waa tan weli raddi raddiga waxa u sugnaaday canilkhada'i gefka layska radiyayo canilxukmi eh, filxukmi xukunkana lagu gefo laa ayaa u sugnaaday wuxuu kuu sheegayaa marka khaladka adiga laguu diidayo khalad lagaa celinayo xukunka inaad ku khaldanto marka lagaa celinayo ereyga laa baa la isticmaali oo laada ujeeddadeedu iyadoo xuruuful cadaf ah haddana macnahay sidataa waa inaad xukunka ku khaldanto ayaa lagaa ilaalinayaa ilaalo weeya laad waa gaadh weeyi xukunkaa la ilaalinayaa iyo nisbada waa markay bacdaliijaab dhacdo waxaad odhan jaaa muxamedun laa camrun haddaba jaaa muxamedun laa camrun markaa la idhaa macnuhu waa maxay maxamed baa yimid camarse ma imanin laa camru waxaa loo yidhi hadalkaa waxaa lagula hadlaa nin moodaya inuu camar yimid nin khaldamay oo xagga xukunka ku khaldamay ayaad ku odhani jaaa muxamedun laa camru muxuu moodaya inuu aya yimid inuu camar yimid buu moodayaa markaasaad odhanaysaa war maxamed baa yimid laakiin camarka aad moodaysaa ma imanin weli raddi raddi iyo celin waxaa u sugnaaday canilkhada'i gefka layska celiyo filxukmi xukunkana lagu gafo laa ayaa u sugnaatay bacda iijaabin iijaab dabadi iijaab markay daba dhacdo weylaado walaakin ayaa u sugnaatay wa bal ayaa u sugnaatay bacda nafyi nafyi dabadii laakin iyo balna hadday nafyi daba dhacaan sidaas oo kale ayay noqonayaan oo waxaad odhanaysaa maa jaaa muxammedun muxamed ma iman laakin camrun camar baa yimid eegada maa jaaa muxammedun muxamed ma iman laakiin camrun camar baa yimid yaad kula hadlaysaa hadalkaa ah. nin maxay moodaya nin mood maa jaaa muxamed markaas nin maxamed inuu yimid moodaya camarna inuuna imanin ayaad odhan maa jaaa muxamed muxamed kanaad moodaysa inuu yimid ma iman laakiin camrun baa yimid camarka aad moodaysa inuuna iman ayaa yimid saasaad odhan waa bacda nafyin balna waa saas oo kaleo waxaad odhan maa jaaa yuusufu yuusuf ma iman bal axmedu axmed baa yimid bal axmedu axmed baa yimid maa jaaa yuusuf bal axmed weli sarfilxukmi xukunka leexintiisa ayuu u sugnaaday ilaa maakii loo leexinayo weli sarfilxukmi xukunka leexintiisa ayuu u sugnaaday ilaa maakii loo leexinayo bacdahaa ka dembeeyey bal ayaa u sugnaaday bacda iijaabin iijaab debedi ereyga bal ihi haddii hadal iijaaba ay isku cadfayso xukunkii hore ayaa loo leexinayaa bashaka ka dambeeya bashaka ka horeeyana madaahibku way isku khilaafeen waxaase muctamada kalmaskuuti canhu in laga dhigayo waxaan odhani jaaa muxamedun bal camrun maxaan ku macnayn haddaba jaaa muxamedun bal camrun markaan idhaa jaaa muxamedun muxamed baa yimid bal camrun camar baa yimid kolkaa bashu waxay samaynaysaa imaatinkii hore maxamed la siiyey ayay kaka dambeeye camara siinaysaa maxamedkiina waxaan laga hadal oo kalaa laga soo qaadaya jaaءa muxamedun muxamed baa yimid bal camrun camar baa yimid maxamedna waa maskuutu canhu inaan laga hadal oo kale ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen war meye maxamed qadcan ma imanin qadcan ma iman waxaa muctamada ma iman odhan mayside waa maskuutu canhu baad odhanaysaa weli raddi radin waxa u sugnaaday iyo celin canilkhada'i gefka layska radiyo filxukmi xukunka dhexdiisa lagu gafo laa ayaa u sugnaatay bacda iijaabin iijaab debedii markay tahay walaakin ayaa u sugnaatay wa bal ayaa u sugnaatay bacda nafyin nafyi debedii markay tahay walisarfi lxukmi xukunka leexintiisa waxaa u sugnaaday ilaa maa kii loo leexiyo bacdahaa ka dambeeya bal ayaa u sugnaaday bacda iijaabin iijaab debedii bal wa bal lafdiga bal ah lisarfilxukmi bay u ahaatay xukunka sarfintiisa iyo leexintiisa ilaa maa kii loo leexiye bacdahaa ka dambeeyey bacda iijaabin markay tahay sharaxa bal haddaan eegno waxaan filayaa xuruufulcadafka kii ugu dambeeyey weeyi xaasilu haada almawdici mawdican xaasilkiisa iyo khulaasadiisu waxa weeyi anna bayna laa laa iyo wa laakin laakin iyo wa bal saddexdaa dhexdooda waxaa ahaaday ishtiraakan wadaag iyo waftiraakan kala tag waxna way wadaagaan saddexdaa xuruufulcadaf waxna way ku kala tagaan fa ama ishtiraakuhumaa wadaagooga miyaa fa min wajhayni waa laba dhinac axaduhumaa midkood annahaa iyadu caadifatun waa caadifo saddexda xarafba waa xuruufulcadaf wa haani ka labaadna annahaa iyadu tufiidu waxay faa'iideyn radda saamici maqlaha in looloo celiyo laga celiyo canilkhada'i gefka filxukmi xukunka lagu gefo ila sawaabi loo celiyo sida saxda ah wa ama iftiraaquhumaa kala tegidooda fa min wajhayni waa laba weji aydane axaduhumaa midkood anna laa kelmadda laa'ihi takuunu waxay u ahaataa liqasrilqalbi qasrulqalbi waa balaaqo qasrulqalbigu waxa weeye nin moodaya inuu hebel yimid hebelna imanin ayaa kuu moodayey aad odhanaysaa ma imane kan kalaa yimid waad ku dabagediday waa qalbi waad ku qalbisay waad ku dabarogtay qasrulqalbi waqasrulifraadi qasrulifraadna laad way faa'iideysaa ereyga qasrulifraad waa balaaqa isne eh. waxaa looga jeedaa nin moodayey labada nini inay wada yimaadeen ayaad u kala reebiyo waxaad odhan kaasina u yimid kaasina ma imanin oo ifraad baad samayso waad kala reebtay waa qasrulifraad baa loo yaqaanaa wa bal kelmadda bal-a iyo walaakin kelmadda laakin ihi innamaa yakuunaani waxay u ahaadaan liqasri lqalbi qasrulqalbi faqad oo keliya taquulu waxaad odhan jaa'anii zaydun zayd baa ii yimid laa camrun camar iima iman raddan waxaad ku radiyeysaa calaa man qof baad radiyeysaa ictiqada caqiideeyey anna camran camar jaa'a inuu yimid duuna zaydin zaydse una iman waa qasrulqalbi markaa ow annahumaa labadooduba jaa'aaka inay kuu wada yimaadeen macan si maca nin moodaya waa qasrulifraad markaana annahumaa jaa'aaka macan way ku wada yimaadeen buu islahaa waad u kala reebto ifraad baad samaysay wa taquulu waxaad odhan maa jaa'anii zaydun zayd iima iman laakiin camrun camar baa ii yimid ow bal camrun camar baa ii yimid raddan waa radin calaa man ictaqada nin caqiidaynayey alcagsa cagsiga caqiidaynayey waa qasruifraaduun waa qasrulqalbi uun wa haani ka labaad anna laa kelmadda innamaa yucdafu bihaa waa lagu cadfaa bacda alisbaati isbaatka debedi laadu isbaatka debedi bay dhacdaa wa bal kelmadda bal ana yucdafu bihaa waa lagu cadfaa bacda nafyi nafyiga debedi walaakin kelmadda laakin ah innamaa yucdafu bihaa waa lagu cadfaa bacda nafyi nafyiga debedi wayakuunu macnaaha macnaheeguna wuxuu noqdaa kamaa dakarnaa sidaan soo sheegnay wayucdafu bibal bal baa lagu cadfaa bacda alisbaati isbaatka debedi wa macnaaha macnaheegu xiina idin markaa isbaatulxukmi waa in xukunka loo sugo limaa bacdahaa kaka dambeeya wa sarfuhu waa in laga leexiyo camaa qablahaa kaka horreeya wa tasyiiruhu waa in laga dhigo kaka horreeya kalmaskuuti canhu wax laga aamusay oo kale kalmaskuuti canhu min qibali annahu waa xag jihad xagga min qibali annahu isaga laa yaxkumu calayhi bishayin min qibali annahu laa yaxkumu ma laa yaxkumu buu halkaa yidhi min qibali eh, min qibali annahu laa yuxkamu inaan lagu xukumaynin xaggeega ama jihadeeda calayhi dushiisa bishayin shayna waxba laguma xukumayo nafyina laguma xukumayo isbaatna laguma xukumayo wadaalika kaasi ka qawlika oo kaleba weeye jaaanii waxaa isoo gaadhay zaydun bal camrun baa isoo gaadhay zaydkaa maskuutu canhu baa xoog badan baynu nidhi ragga qaar baa yidhi mey nafyi baa ku dhacaya waqad tadamana wuxuu dimnistay wuxuu dimnistay uu koobsaday sukuutii aamuskayga can ama can ima kelmadda ima ah aan ka aamusay ajruumigu muxuu odhan jiray imaada xurufulcadafkay ku jirtaa buu odhan jiray iyo camriidiga iyo anna waan ka aamusay buu ku yidhi haddaan ahay kitaabka sheekha qoray waqad tadamana wuxuu koobsaday sukuutii aamuskayga can ima aan ka aamusaa annahaa iyadu hayru caadifatin caadifo kayrkeed inay tahay وهو الحق سدا سانا حقا وبه سدا قال الفارسي فارسي با كو قولي وقال الجرجاني جرجاني وحو يري عدها كتلينتيدا في حروف العطف حروف العطف كإما هذا لغو تريا سهو واسموتسيس ظاهر عدب كيري أدرومي إيا علماتي كتريسي وي اسموتسييني أرنكاسي هلكا هاي نغاقا جوغو أيو شيخ كليه إن شاء الله تعالى عشر كيني هلكا ayuu ku egaanayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam